in la jamciyo ayuu baabkan u baabiyey bimusdelifata meesha musdelifa la yidhah lagu jamciyo oo waxaa weeyaan musdelifa ee markii la jooga in waxaa weeyaan labada salaadood oo salaada maqhrib iyo cisho in la jamciyo wixii kusoo arooray ayuu baabkan u baab yahay duhur iyo casan waxaa lagu soo jamciyey carafa lagu soo jamciyey ama carafaat xadiid saddex kun iyo lix i labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai abarna yaxya ibn xabiib ibn carabi wa hiqa can xamaad ibn zayd ibn dirham wa hiqatun thabt can yaxya ibn saciid alansaari can cadiy ibn thaabit alansaari wa hiqatun yatashayac waana reer kuufe can cabdillaahi ibn yaziid ibn zayd alansaari hy ah, waa saxaabi sagiir ah can abi ayub alansaari radia allahu taala arda abu ayuub magaciisa waa khaalid ibn zayd alansaari saxaabada nabigeena sal slm ragooda odayaashooda ayuu ku jiray oo weynaa dagaalka beder xataa wuu ka qayb galay radia allahu tacala an ardah waa khaalid ibnu zayd oo abu alansaari loo yaqaano ayaa wuxuu leeyay ana rasul rasulka a sal slm jamaca wuxuu isku daray bayn maqribi maqribka iyo cishaa bijamcin musdelifo marka la joogay ayuu isku daray horaan waxaan u sheegnay musdelifo magacyadan ay ka tahay jamc oo ay ka mid tahay sidoo kale musdelifo ay ka mid tahay almashcar alxaraam xadiidka saddex kun iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qال الإmام أخبرna الqاسم بن زكريا الqرشي وثقة qال xdثna مصعب بن المقدام وصدوq له أwهاm عن داوuد بن نصر الطائي ثقة فقيه cاabد weeyaan عن الأعمش سليمان بن مهrان الكاhلي weeyaan عن عماaرة بن عمyر التيمي ثقة ثبت عن عبدالرحمن بن يزيد النخعي وثقة عن بن مسعوud cبدالله بن مسعوud الهdلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمa جميع الرواة أن النبي nabigena صل سلم جمع wuxuu isku daray bين المغرب والعشhاء bijamcin musdelifa marka la joogay isku daray xadiid saddex kun iyo siddeed iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasacti akhbarna camr ibn cali falas camr ibn cali falas wa hiqatun xaafid qaala xadaثna yaxya bn saciid alqaطaan can bn abi di'b wa moxamed ibn cabdiraxman bn abi di'b almakhzumi wa hiqatun faqihun faadil qaala xadaثanii zuhri can salim ibn cabdillahi bn cumar wa hiqatun faqih min alfuqahaaءi sabca can abihi abisu cabdillahi bn cumar bn khadaab radi allahu tacaala canhuma ana rasul rasul a sl sl jam wuxuu isku daray bayn maqrib alcishaa cisho iyo maqrib ayuu isku daray bijamcin musdelifa biiqaamatin waaxidatin hal iqaamo waa laba iqaamo iqaamadan waxaa weeyaan riwaayaad kale oo iqaamatayn ayaa jirta lam yusabix muusan sunaysan baynahuma dhexdooda walaa calaa itri waaxidatin mid gadaasheed oo minhum minhumaa labada salaadood ka mid ahna nabigeenna muusan sunaysanin sala allahu calayhi waali waslem marka labada ragca oo cishaha iyo saddex ragcoo maqrib oo ka horeysa ayaa la tukani وبالله توفيق حديث سدح كن إيو سقال إلى باتناد وحديث صحيحة قال الإمام النسائي أخبرنا عيسى بن إبراهيم الغافقي وثقة قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن عبد المصري وثقة فاضل نبيل ويان عن يونس ابن يزيد الأيلي ويان وثقة صحيح الكتاب عن من شهاب الزهري أن عبيد الله بن عبد الله بن ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وشقيق سالم ahbara wuxuu sheegay ana abaahu abihiis qaala inuu yidhi abihi jamaca rasuulah nabiga alla wuxuu isku daray bayna almaqribi walcishaa ayuu isku daray waa jamcu taakhiir laysa baynahumaa sajdatun wax salaadaho udhexayna ma jirin sala almaqrib ayuu tukaday alaaa rakcaatin kadibna walcishaa cisha ayuu tukaday rakcatain laba rakca wa kaana cabdullahi bni cumar waxaa yajmacu kadalika saas ayuu jamcin jiray xataa laxiqa ilaa u ka haleela bilaahi alla weyne caza wajal ilaa u ka dhinta sida ayuu ku wadi jiray radia allahu tacala canhu arda itibaaca nabigeenana sal slam saxabada rag ugu fiican ayuu ka mid ahaa oo meel kastoo nabiga istaaga calayhi sala slam khaasatan xajka iyo meelaha mawaadinta aad buu ugu dadaali jiray inuu raadka nabigeena mara calayhi salaatu wasalam xadii saddex kun iyo soddonaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasa akhbarna camr ibn mansuur annasaa'i waahiqa moxamed ibn mansuur aljawaas iyo camr ibn mansuur annasaa'i labadaa nin midna waa nasaa'i waahiqatun habt jawaasna waahiqa saa ula socda qaala wuxuu yidhi xadaana abu nacim alfadl ibnu dukayn waa hiqatun habt qaala xadaثana sufyaan الثوري عن سلمة بن كهيل الحضرمي وثيقة يتشيع عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عمر صلى رسول الله قال وحود كذا المغرب صلاة المغرب يو العشاء صلاة عشاء بجمع مزدلفة بإقامة واحدة يكون كذي waxaa ziyaado oo jirta marka oo waxaa weeyaan xadiid kale uu leeyahay biiqaamatin waaxidatin likulli likullin minhuma oo dheeriya ku jirta waana idin dhiga adinka bikullin minhuma ujeedan biziyaadatin likulli minhuma xadiidka saddex kun iyo kow iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasaci akhbarana moxamed ibn xaatim almarzi wathiqa qaala amba'ana xibaan ibnu muusa asawaar asulami wathiqa qaala amba'ana cabdullaahi ibn lmarak waa imaamkii can ibraahim ibn cuqbat alasadi wathiqa ana kurayban kurayb oo mowla ibn cabaas ahaa waa kurayb ibn abi muslim alqurashi mowlaahum wathiqa qala wuxu yihi sa'altu usama ibn zayd ayaan weydiiyey wa kaana wuxuu aha usama bin zayd ridfa wa kaana usama bin zayd wuxuu ahaa ridfa rasuulilah rasulka ala sal slem midka gadaal ka saaran oo ritigii amaba gaadiidka u saarna gadaal ka saarna cashiyata carafata galabtii carafa faqultu waxaan u yidhi marka ninka la yihahdo usama waxaan ku yidhi kayfa facaltum sidaad samayseen qaala wuxuu yidhi aqbalnaa waan soo qaabilnay oon soo jeesa soo noqonnay nasiiru annagoo soconno xataa balaqnaa ilaa aan ka gaarna almusdelifata musdelifa fa anaakha markaasuu ayuu tujiyey fariisiyey fa almaqriba salaada maqrib ayuu tukaday uma kadibna bacaa ila alqowmi dadka ayuu u diray fa ah, waxay ku tujiyeen awrta gaadiidkoodii fii manaazilihim meelahi ay degi lahaayeen gurya ay kuleeyihin meeshu jirta min meeshuu degay manzilkiis marka iyada falam yaxilluu ma aynan furin oo waxaa weeyaan gaadiidkoodii toos ma u wada furin xataa sallaa ilaa uu ka degado rasullah rasulka sal slm alcashaa salaad cisha al ee dambe waa isku xiji intuu yidhi war raggii muxuu ahaa ha degeena intaas intuu dhaha baa u dhexaysay faasil yar ayaa udhexay uma xalla الnaasu dadkii kadibna oolihii ay furteen ay siteen iyo gaadiidkii fanazaluu way degeen falamaa goorti iyagana way tukadeen طabcan falamaa goorti asbaxna aan waa bariisanay inطalaqtu waxaan ku dhaqaaqay calىa rijlaya labadaydu logood ayaan isticmaalay oo gaadiid ma aanan korin fii subaaqi qurayshin quroosh quraysh dadkoodii hormaray ayaan raacay oo ummaddii eh, quraysheed kuwii degdegsaday oo horay u baxay ayaan horay u raacay waridfahu nabiga waxaa gaadiidka la saarnaa alfadl ibn cabaas radia allahu tacaala canhuma intaan marka axaadiistan aan soo marnay oo taqriiban lixda xadiid ah inta waxay ka hadlayaan in musdelifo marka la imaado oo laga soo baxaa carafa musdelifo marka qofka uu soo istaago amaba soo istaag bacda almaqrib ama bacda cisho soo istaag xilli aad soo istaagtaba xilliga aad soo istaagta ayaa waxaad samaynaysaa shaqada u horreysa qabanaysa markaad degto ood alaabtaad dhulka dhigato salaaddiiaad tukanaysaa wa kalema qabanaysi cuno iyo biyo iyo baabka lama gelay uhorey waxaad samaynaysaa salaada maqrib ayaa saddex ragca dukani aqimitaan hal aqimitaan salaada cishana aqimitaan kale ayaa aqimi oo laba ah kadibna khalaas nabigeena sal ا slm walam yusabix habeenka asaga xataa wax sunna muusan dukanin salى اllahu alayh wali slm bikhilaafi caadatihi caadadiisa way khilafsaneed arrinta iyada ah marka sidaas ayada weeyaan had deertaana waa sidii un markii aad carafo ka soo dhamaata ood musdelifo imaaddo meel kale ha ku laabin haddii weyse aadan qabinna masqulihii meesha la dhoobay oo tuuran oo ilaha fadliga subxana watacala iyo biyahaas aad soo weyse qaado kadibna saddexda rakcadood oo maqhribkii iyo labada rakcoo cishaha duka kadibna iska danaysa marka ilaa fajarkau ka dilaaca marka ama khuri iyo waliba in la hurdo ayaa muxuu aha haboon oo qofku aad u nasta maxaa yeeley berri camal aad u badan acmaash ugu badan oo xajka oo maalinta la samayna oo tobanaadka oo waxaa la tuuri dhagaxi oo timihii ayaa la xiiri oo xoolihii ayaa la gowrici oo waxaa weeyaan eh, awaa awaafka ayaa la samayni oo saciga ayaa la samayni shan camal oo kala dardaran ayaa maalinteedi la samaynaya oo mid walba mid kale ka culus haddii xoolaha mesha lagu qala aad aado waxaa weeyaan waad soo daaliba kadeed iyo rafaad weeyaan tima xiirashada waad aragtay oo dhibkeeda ma yara laftirkeedii oo xataa inaad eh, gashaa laga yaaba fayl ama aad taqriiban dhowr saacadood sugta in lagu xiro ma dhib yara dhagax tuurkana de waaba zaxmada iyo geeri mararka qaar inay ka dhacda ayaaba khatar lagu jira inkastoo hadda alxamdulillah aad loo waasiciyey oo waxaan xasuusanahay mar dadka ay ku bi'i jireen labadi kun iyo taqriiban waxaan qiyaasayaa labada kun iyo saddexdii may ahayd mise labada kun iyo labadii ad xiliyadaas inay ahayd anfila mise laba kun iyo afartii waxay ahayd maxad aad ba xasuusta ayaa dad badana ku ilaa sideed qof sideed boqol oo qof ku dhibatay jamaradana aad baa u yarayd yar ahayd kadibna maalintii jamaraadka jamarada u dambeysay la tuurta oo la tuurtay oo saddex iyo tobanaadkii maalintii afar iyo tobanaadkii waa la dumiyey duminta ayada hadda waxaa laga sameeyey waxda ilahay ad ogsoon yahayo cid is arkaysa iyo ad iska warqabaysa ayna jirino laba ka saddexad sooma hen waa kaas waa kaa ficlan axsanta waa kaas tabtaasa igu dhacday annaga waan soconnay saan u soconnay ayaa wixii isxiray markaan soo fuulnay oon meesha inaan laga xtuurn aan rabno ayaa wixii waa isxireen muddaan sugnay kadibna waan yar madax adeegnay oo dadkaan soo jiirnayoo saan u socon waxaan u imaadnay meydkii oo isdul saaran oo dee xraamkooda xiran oo dee boqolaal ah intaa waaa waxay ugu yaa badneed runtii maalinta aad uga xanuunsaday haweeney inay dalalkan aday ama shaam ka imaaday amaba turki meelaas ka imaaday labadaas ka mid ah way taqriiban dadka ama kurdida iyo amaba shaamiyiinta u ahayd amaba jamhuuriyad islaamiga xataa waa suuragal iyada waa qof weyn oo taqriiban toddobaatanka iyo lixdanka udhexeeya ninkeedii ayaa waday ninkeedii marka meeshuu ku dhintay meydkiioo marka boqolaal ah ayay ninkii wax kaloo haysa ma lahan ninkay bagsaa ugu haysaa maydkii intuu ka jira intuu ka jira intuu ka jira yani saas u dhoobay keligeed meeshaay fadhidaa ma hadlaysa waxay samayni ma laha waa kada argagax runtii waxaa naga galaa idnaba caadi ahayn qofkaas de xataa meel ay aadi iyo meel ay ku bixi iyo kabay mataqaan ninkii waday waa kaas halkaasu ku dhintay marka berigaasa marka malik cabdalla allah u naxariistay berigii u noolay ahayd oo hataa marka iyada u qabsadayba mise ma qabsanin laakiin xukunka isagaa hayo fahad sariro iska saarna fahad sariro iska saarna sahfaad tobanka damb sanoo dambaba saruur iska saama waxba ma ogeyn marka ninkaana xukumay markiiba waa la dumiyey ficlan waa waa waa shaqo fiican baa laga qabtay hadda alxamdulilah jamaraadka hadda wax murug oo kaa qabana ama bakdir ood ka qabanaysa haba yaraat malaha a khalaas ahi alxamdu lilah oo habeenimo oo xagga carafa lidaalika ah, waxaa weeyaan moogta cishaha xilligiisa shaaficiyada waa taqaanaan iyadoo dhibama qofka shaafici ah asaga dhiba mahaya ilaa uluuc ilfajr waa moogta cishaha wabiska jiriba ilaa muxuu ahaay qoraxda ay bud ka soo tiraa cafwan ay fajarka uu ka dilaaca cisho waba jira ay qabaan moogta ayaga qodadka marka shaaficiyada dhiba mahayo oo waxaa weeyaan eh, haddii lix saac ay ku gaaraan iyo hadday toddoba sac ku gaari baabuur waayaan iyo damba kama lahan markii un musdalife ay tagaan salaadda fajar ka hor ay iska tukanayaan ayaga dhibkooda waa yaryi laakiin madaahibta kale oo qaar qaba maxaa ulud leyl iyo qaarka nisfu leylka qaba taas kuwaasaa kadeedan kuwaasaa ku qasbanaan marka inay ku tukadaan ha may ku tukadanayan <laughs> saas waa ku qasbanaan annaga maraan ku tukan waa xasuustaa waaban ilaa sideed sac miyaan gaarin anaa qiyaasaya dadki aan sugayn annagu waa soo lugeyn karin lakin dad hay waa kaas axsanta baabka laba boqol iyo sideedaad baabu taqdiimi الnisaai dumarka in la hormariy wa sibyaan carruurta ilaa manaasilihim makaana iyo guryahoodii ama teendhooyinkoodii bimusdelifa ku yeela in loo sii hormariyo oo habeenka musdelifo la baryaa ayaga hori lasii mariyo wixii tabar daran ayuu baabkan u baabaya dacafada dadka la yidhahdo waxaa weeyaan oo tabarta daran waa la hormarin karaa xarameynka culimada joogta xilligaan hadda joogta waxay fatwoonayaan dumarkao dhan in dacafada lagu dari dacafada in lagu dari waxa weyaan ay rukso u qabaan inay sii hormaraan sidoo kale waxaa weeyaan eh, dadka la socda iyagana iyo caruurta iyana ay saasay fatwoodaan waana sida hadda mashaqada hadda taaliyo culayska yeele ifcal walaa xaraj ku dhaqankeeda arrintaydu ay keeni wallahu aclam xadiis saddex kun iyo laba iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamuna sacid akhbarna alxuseyn ibn xurayf alkhusaaci wathiqa qaala anba'ana sufyaan ibn cuyayna can cabdillaahi ibn abi yaziid almaki hiqat kahiir xadiid weeyaan qaala samictu waxaan ka mal ibn cabaasin yaquul isagoo leh cabdullahi bn cabaas bin cabdilmuطalib ibn cabdi nebi sal slm xabr اlum turjumaan qur'aan ana aniga cabdullahi adhihi ana aniga miman duul ayaan ka mid ahaa qadama الnabiyu nabigu uu hormariy alayhi salaa slam leylat اmusdelifati habeenka musdelifa fii dacafati ahlihi reerkiisii tabarta darnaa oo dacafada ahaa dadkii aad raaciyey oo la socday sawde iyo ummaddaas cidda raacday ayaan ka mid ahaa ayuu leeyahy radia allahu tacala canhu ardaa xadiidka saddex kun iyo afar iyo soddonaad marka marka asaga la raacina dhalinyaro ayuu ah oo fagiig oo xoog badan raacinta la raacina marka waxaa weeyaan caruurnimada mararka qaar waa suuragal dhanka kalena waxaa laga yaabaa rafiiq inuu u noqdo oo muxuu ah qofka marka rafiiq ah qof daciif qofka wada inuu la hormari kara ayaa waxaa weeyaan laga qaadan karaa wallahu aclam xadiidka laba kun saddex kun iyo afar iyo soddonaad waa xadiis xasanun saxiixu lisnaad saddex soddonaad miya ahey axsanta xadيث sddex kun iyo soddon iyo sddexaad waa xadيث صaحيixa qaala الimam نaس aخbarna mحamed iبn mansuur aljawاز waa ثiqة maxamed iبn mansuur iyo camr iبn mansuur camr iبn mansuur marka muxuu noqonayaa النasaaئي u noqonaya hadduu maxamed noqdona waxaa weeyaan aljawاaz wa saas weyaan marka kana waa iq kan horena waa iqaة thabt nasaaئiga qaala xadaثna سufyaan بn cuyeyna can amr dinaar can caطاء بn abi رabaح n بن cabاasi radي الlahu taعala anهuma qal cbd لlah بن cabaas kuntu waxaanay fi man qadama النabiy nabiga عalيه sl slam dadku u hormariyey leylaة الmusdلفة habeenka musdelifa fii ضacafat ahli reerkiisa kuwooda tabardarna xadiis saddex kun iyo afar iyo soddonaad waa xadiis xasan صaxiix isnaad ah akhbarna abu dawuud sulayman ibnu sayf alxarani waa iqa qaala xadaثna abu caasim الضaxaak ibn mkhlad waa iqa وcafan ibn muslim albahili waa iqaة tabt وsulayman ibn xarb alasdi waa iqaة imaamu xaafiظ can shucbat waa imaamkii can mushaash mushaash abu saasaan asuleymi ayaa la yihahdaa mushaash abu sulaymaan abu saasaan ah abu saasaan asuleymi alkhuraasaani waa maqbuul can caطa bn abi rabax abi rabax can ibn cabaasin radi allahu ta anhuma an fadl can ifadl walaalkiisu ka warinaya can ifadl ibn cabaas radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigana sal slm amara wuxuu faray dacafata bani haashim reer bani haashim kuwoodii tabarta darnaa an yanfiruu inay hormaraan min jamcin ama ay ka tagaan ka dhaqaaqaan min jamcin musdelifa bileylin habeennimo intuu ogaay buu sheega fadli moogta dacafada ummaddi kalena waa lamid waxaa bani hashim khaas ku amaahan xadiis saddex kun iyo shan iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qala imam nas akbarna camr bn cali falas wa iqatun xaafid qala xadaثana axmed said alqaطan qala xadaثana ibn jurayj qala xadaثana caطa can salim ibnu shawaal salim ibnu shawaal almaki alumawi waa mowlaahum umu xabiiba oo nabiga xaaskiisa alayh sla slam umu xabiba bint abi sufyaan ayaa xuraysay waa iqa ninka isaga ah anna xabiibata umma xamiiba magaceeda ma taqaanaa hind naam hind bint abi sufyaan akhbarat waxay u warantay ana nabiya nabigana sal slm amaraha inuu faray an tuqa ya hindi waxaa weeyaan misku dee ma hooyadeeda marka abu sufyaan ha abu sufyaan xaaskiis ha waa hindi bintu cutba ha axsanta laakiin ma ma isdiidaysaa in gabadhin hindi la dhaha hooyadan hindi la dhaha ma isdiidi <laughs> ya waa ixtimaal inkastoo hadda shayga mashhuurka ah abu sufyaan aadka looga yaqaana ay hindidaa tahay waxay ku caanbaxday dee arrintii eh, uxud hawshii adkeeday qabatay iyo xamse arrintiisii aad caan ugu noqotay moogta radia allahu tacala canhu ayadaloo soo islaamtay waa garanaysaano muslimad qiimo badan ayay noqotay waa gabadh dhihi jirtay awatazni اxura markii baycada laga qaaday oo waxaa weeyaan ya ayuha ida jaءaka almunaatu yubaayicinaka calى an laa yushrikna biاllahi shayئa walaa yasriqna walaa yazniina marka ay soo gaarto baycadii ayaa intay booday tir awatazni اxura naag xur ah miyaa zinaysani iyadoo gaal ah bintu cutba ha ha iyadaa dhihi markuu nabi baycada ka qaaday waxay leedahay awatazni xura ya rasuul اlah yani zinada xataa jaahiliga kuwooda sharafta lah iska ilaali jireen aad bay u necbaayeen haddana waad aragtayo waxay noqotayba ilbaxnimo jasiirada hataa waa liwaadka iyo saxaaqa iyo balada iyo imtixaanka hadda adduunka ka socda oo dowladaha waaweyn raggooda madaxda qaarkood ay kenya la soo istaagayaan xasbuna allah wa nicma alwakiil adduunka waxyaabaha hadda beryahan socda oo la yaab kale waxaa ka mid ah fircawn ood ogsoontii faraacinadii ood ilaahay nacladay subxaana wa tacaala ood ilaahay halligay adduunkan u quuri waayey oo dulmigooda dartood laa haligay weliba halaagkan ugu xun la halaagay ood ilaahay inuu ahlu naar yihiin oy bala ku dhacday uu walba sheegay adkhiluu aala fircoona shadda alcadaab ayaa maanta waxaa weeyaan isbuucyadana soo dhaafnoo dhan masaro dhan ayaa u istaagtay ma'muumiyaat waxaa lagu leeyahay faracino ayaa cusubaa la soo bixiyo waxaa weeyaan dabaaldega loo samaynaya oo dhaqaalaha ya a waa dhamaaday dhaqaalaha lagu bixiyey iyo waxa dahab meesha lagu dharoobay iyo waxa maraasiim la sameeyey markaad aragto waa diyaabi adduunka waxa laga sameye waxas waa yaryihin marka waa moogtahay waa cawda ila اkufr wa ilaa faraacina midaa waxay leeyihiin midka hadda haysta awowgiis baktigiisa soo bixiyey <laughs> baktigiisa yani waa maydadkii boqolaal mayda aasan oo noocaasa ayaga waxay samayn jireen faraacinada qofka hadduu madax iyo waxnoy ama ciddan fircoonka ku joogaba oo ragga madaxda waxaa lagu samayn waa laqala waa waa si uusan isu bedelayn baa loo samayn waa la qalajini <laughs> waa la qalajini marka kadibna dahab iyo sanaadiiq noocaas ahaa lagu xiri oo lagu aasi meeshaasu ku jiri wixiiya marka mar walba ay wax soo bixinaan mararkaan waa isleeyihin niminkan waa nimin oo iskorisiinah amaba waxaa weeye nimin xiilad badan masaarida ama intay sameeyaan ay waxyaaba noocaas ay diyaariyaan oy waxaa weeyaan ay si gooni u habeeyaan o meel ay ku yar aasaan kadibna ay mar walba ay wax soo faqaan lianna sanad walba kuwa cusub ay keenayaan sanad walba sanad walba waxay leeyihin fircoon cusub aan soo bixin kan kalaan soo bixin waa kada faraacin cusub wax dahab ahaana waa waxaan ay hadda ay ku sameeyeen dee quruxda badan ma waxay yihiin ma naqan lakin wax hadda un dahab iyo waxyaaba qaali ka samaysan waa ya maya way asagay nacab yihiino marka <laughs> asaga dhaqankiisa dhaqan fircoon leeyahay ay marka awowga xagga dhaqanka waa xagga dhaladka amay ahayn xagga nasabka mahaan umayna wallahu alam <laughs> u diidaan ma lato hataa yahay waa yahay waaba kufaanayaanba ya ramla bint abi sufyaan axsanta aw sheekh sheekh waa meelaa nala saaray hadalkaaga sax buu noqday hooyadeed waa hindi ayada ramlowa ramla bint abi sufyaan waa moogta qofka waxaa weeyaan yakfal ramla ramla ha xaqiiqa waa taas may hindi ma hindi ma ramla wa hindi hooyadeed weyaan waa ramla bint abi sufyaan wa radia allahu tacaala canha ardaaha waa yahay xadiidka saddex kun iyo شhan iyo soddonaad so halkaa ma joogno ma gaarni kaas ha nacam wa xadيث صحيح qال imam نس أخبرna cمر بن الفلاس قال xdثna يحيى قال xdثna بن jurayج قال xdثna عطاء عن سالم بن الشhوال المkي الأم ومولاه mولى أم xبيبة weyaan رملة أن أم xبيبة بنت أبي سفyان أم المؤمiنiin أم المؤمiنiin رaضي الله taع عنها أخبرت waxay u sheegtay أن النبي nabigena صل سلم أمرha wuxuu faray أن تغلisa inay e, mugdiga iyo humamaaga ku baxdo ay ka baxda an tuqalisi inay humamaag baxdo dhah min jamcin musdelifa ilaa minan ay u baxda ayna sugin qoraxda ilaa ay ka soo dhawaato ayna sugini laakiin markii muxuu ah, humaagu u yimaado weli mugdiga u dambeeya inay sii hormarto ayuu nabigeena faray sala allahu alay slam habeenimadii hore dadkii bax kuma jirin laakiin gadaal damba humawgaas ay raacday radia allahu tacala canha wardaha xilligaas ayuu nabigeena faray inay baxdo xadii saddex kun iyo lix iyo soddonaad waa xadii saxiixa قال الإمام نسعد أخبرنا عبد الجبار بن علاء العطار لا بأس به عن سفيان عن عمر بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قالت waxay tiri ummuna kuna waxaan nuqallisu kuwa humamaag baxno calaa cahdi rasul rsulka zamankiisa sal slm min almusdalifati musdalifa ilaa minan ayaan bixi jirnay iyaga dadka dacafada ah ayaa maraatib qaar waxaa weeyaan markay bishan sagaalaadka ay dhacdo oo xilli dambe la gaaro laakiin xilli badan ay dhiman tahay iyo ha sideed saac sagaal saac meelaas marka la gaaro ay baxaan qaar inkastoo hadda dadka qaar maba ku istaagayaan ay soo dhaqaaqayaan musdalif ay ku tukanayaan maba istaagayaan kumanaan ayaa socota oo maba isdhehays qofa hadda meeshaan saaxday <laughs> habeennimay kacbada haa dawaafka ama dhamaysteen yani ciid ciid ciidda waxay ku tukanayaan ha dadka dacafada wada marka tarakuskaas way samaystaan haddii dacafo alla wada wax ishkaala ma lahan insha allah wax ishkaala ma lahan masha alla xaraamka ha ay u dhawaanayaan way isku ciriirinayaan masaajid agtiisa wa waa ah. masaajid agtiisa axsanta masaajidka agtiisa waa masaajidka oo masha alla xaramka hadda masjidkaa ka dhisan meesha loo yaqaan masjid musdalifa ka dhisan kubriya ku dhow ubriga ku agdhow ubriga ku agdhow waaya baab ruqsa ruqsa ayuu baabkan u baabilinaysaa dumarka loo ruqsaya fi lifaadati inay ka shumaan min jamci musdelifa qabla subxi salaad subax ka hor inay ka tagaan oy aadaan mino xaggeed ina dumarka loo ogoliya ayuu baabkan u baabay xadiidka saddex kun iyo toddobiyi soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasaعl akhbarna yacqub bn ibrahim adawraqi qaala xaddaثanaa shushaym hushaym bashiir qaala anba'na mansuur ibn muctamir wa hiqat bn tabt can cabdiلraxmaan ibn اlqaasim ibn abi bakr sidiq wa hiqa can اlqasim ibn abi bakr sidiq wa hiqat faqih can caaishata um اlmuminiin radia allahu ta anaha qaalat waxay tihi umna caaisha inamaa in kale ma ahne adina الnebiyu nabigeena wuxuu u idmay lisawdata sawda binti zamca oo nabigeena xaaskiisa sal ll slm radi allahu ta adaha umuna weyaan ayadna fi lifaadati inay shubanta oy aaddo mina qabla subxi salaad subax ka hora min jamci musdelifa ay ka shubanta liannaha iyada kaanad waxayd imra'atan haweeney ay ahayd habitatan culus oona socod gaaban wayna culseed socodgaabina way qabtay waanoo imaan doonta iyadoo tafsiil ah baabka laba boqol iyo tobanaad alwaqtu baabulwaqti waqti uu baabkan u baab yahay alladii waqtigaasu yusallii fiihi subxa sala subax u dukani bilmusdelifati musdelifa sala subax gormaa la dukani waxaa la dukani yacnii markay salaada sii dilaacaysa wax la sugaa malaan hadda ma salaada ay dilaacdo kadib labaatan daqiiqi howle ka badanaa la sugaa lama sugaayo maalinta musdelifo markay salaada dilaacdaba hore laga tukanaya markii la tukadana hore waxaa laga gelayaa fadkuru اllaha cinda almashcr اxaraam dikri allah ayaa halkaas marka loo istaagi ilaa qoraxda inay soo baxda ay ku sikata kadib baa marka la dhaqaaqaya qofkii aanan tacajul samaynin oonan dacfadaas ama xuunkooda aanan qaadanin waa yahay xadiidka saddex kun iyo sideed iyo soddonaad waa xadيث صaيixa qaala imam نس abarna mحamed بن clا iبn qrayb alhmdani wa ثiqaة xaفid qala xadثna abu muعaawiyaةa mxamed بn khazim ضrيr weeyaan wa ثiqaة waxaa weeyaan ya an اأcmش wa sulaym بn hran an cmaarة بn cmayr wa ثiqaة tabt can cabdiرaحman ibn يزيid النkci wa ثiqة can cabd لlahi بn mascuud radي الlahu taعalى canhu qala wuxu yh abd مسعوud maa raأaytu ma arkin rasul rasulka sl slm sala isagoo tukada salatan salaad qatu weligii ila limiiqaatiha waqtigeeda mooyaane ilaa salaata almaqrib salaada maqrib iyo walcishaa salaad cisha sallaahuma wuxuu nabigeena tukaday bijamcin musdelifa hal mar ayuu muxuu ahaa wada jamci jamca markaasa u horreysa abdullah mascuud wa salla alfajr salaad fajrn yowmaidin maalinta iyadu wuxuu tukaday qabla miiqaatiha waqtigeeda ka hore waqtigeeda keewa ma salaadii ooma gelin oo fajr saadiq uusan dilaacin ayuu tukana maya ee nabigeena markii fajr saadiq uu dilaac kadib sunna ay jiri jirtay kadibna muddaa lasugu jiri soomayn tii ma samaynin waqtigaa dukan jira waqti ka horey oo markay sii dilaacaysad hore u ka tukaday nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam qabla miiqaatiha marka almuctaad waa ee qabla dukhuulihi waqti ma ahan ta ayaan loo qaadan weligeed hadda halkaad la aado meel culus ayaad ka dulacaysaa baabka laba boqol toban iyo saddexaad fii man lam yudrik salaata subxi qofka salaad subxaanan gaarin maca alimaam imaamka bimusdalifati musdalifa aanan ku gaarin xukunkiisa muxuu noqonaya meeshan wuxuu ka hadli rabaa salaad lagama hadlaya waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan waa wuquufka carafa wuquufka carafa salaada imaamka addukana haddaad soo gaari weyda oo in adigoo carafa soo maray aad musdalifa soo gaari weyda yani carafa aad ka hore tegi weyda ood kadib kasoo dhamaan weyda ood imaan weydaa meesha la yidhahdo musdalifa xajkaadii khatar ku jira saas weeyaan xajka khatar ku jira yani macnaheed waxaa weeyaan xilligaas iyada ka hor waa inaad carafa ka soo dhamaato fajarka intuusa dilaacin ka hor waa inaad carafa aad ka soo dhamaato oo musdelifana aad qayb ka qaadato walow haba yaraatee sidaasa marka ayuu ishaar rabaa xadiidka saddex kun iyo sagaaliy soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasaci akbarna saciid ibn cabdiraxman maqzuumi waahiqa qaala xaddaثna sufyaan ibnu cuyeyna can ismaaciil بن أبي khالد وهرمز الكوفي وثقة تب وداود بن أبي هند الخراساني وثقة متقن كان يهم في آخره وزكريا بن أبي زائدة زكريا ibnu abi zaa'ida ninka isaga waxaa weeyaan waa iqatu yudallis wa samaacuhu min abi isxaaq اsabici fii aakhirihi markuu abu isxaaq isku darsamo kadib ayuu wax ka wariyey zakariya ibn abi zaa'ida marka abu isxaaq asabici wax ka wariyo xadiidkiisa waa laiska huminaya haddii aan loo helin cid kale oo ku taageerto can ashacbi wa caamir ibnu sharaaxiil ashacbi waa iqatun faadilun faqihun mashhuur can curwa ibn mudaris aلطaa'i waa saxaabi jaliila radi allahu ta ada qal ninkaas la yihahdo curwa ra-aytu rasul rasulka ayaan sal slm waaqifan isagoo tagan isagoo taagan bilmusdelifati meesha la musdelifa faqaala kadibna wuxuu yihi nabigeena sal slm man salaa qofki tukada macana annagana la tukada salaatanaa salaadeennan haadihi oo salaada subaxa haahuna halkaa nagula tukada uma kadibna aqaama macanaa nala lagaado waqad waqafa walxaal qad waqafa uu soo istaagay qabla daalika xilligaas aad nala tukanaa ka hora bicarafata carafa leylan habeen oo xali lasoo dhaafay wayaan hadda amaan joognaba ah aw nahaaran ama maalintii ka horreysay wax ka soo istaagay faqad tama wuu dhammaystirmay xajuu xajkiisa oo xajkiisii inta ugu xoog badnayd alxaju carafa waa ka dhacday weeyaan xadidka saddex kun iyo afartanaad waa xadid saxiixa qaala imam nas akhbarna moxamed ibn qadamat almasisi wa hiqa qaala xadaثana jariir bn cabdilxamid الdabi can uطarif ibn طariif alxaariثi hiqat faadil can الshacbi camr bn sharaxiil الshacbi can curwata ibn mudaris aلطa'i radia allahu taala arda qala wuxuu yihi ninka la yihahdo curwa qaala rasu rasulka wuxu yhi sl slm man adraka qofkii haleelo jamcan musdelifa maca alimaam imaamka la gaara warnaasi io dadka xataa yufiida minha ilaa uu ka shumo ood xaggeed ka aado faqad adraka alxaja xaj wuu haleelay waman lam yudrik qofka aanan soo haleelin maa alimaami maca annaasi walimaam dadka imaamka aanan soo haleelin falam yudrik xajka muusan haleelin muhiimadda marka musdelifa iyada waxay ku fiican tahay waxay ka mid tahay waajibaadka xajka ka midta waxyaabaha aan laga maarmayni waajibkay ka mid tahay ayada laakiin si unbaa loo kabi karaa ganaax ayaa lagu saari oo ah inaad fidyo bixiso xoola gowracda ayaa lagu ganaax neef ari ah haddii aad mabiidkeedii aad u gembiso laakiin carafa haddii aad istaagi weyda xaj laan baa kugu dhacday xaj ma haysid ya sheekhay waa isku furmeen ha sax wa daruurada keni daruurada keni adiga waxaad fiirinaysaa baalahan calaamadahaad fiirini bidaaya nihaaya ku qoran boorkaas weyn oo taagano saas u jiifa oo waran fallaar ahaanta u eg waxaa weeyaan dhan waxaa kaga oo bidaayat musdelifa nihaayat musdelifa xagga haa dadka aan dawladaha lehna saad la yaala inta badan ha dadkaan dawladaha lehna cod u qaylin ayna jirin ah, waa badan yihiin kuwaas mogta cadadkoodi meel meel ay gelaya gelaya ma lahan laakiin soomaalida oo toban kun ama sagaal kun ah kuwaas meelahaas waa lagu lucuumi karee laakiin tabardari beri waxaa jirtay mar la dejiye jamaraadka la dejiyo masjid alkayf axsanta <laughs> waa kaas mararka qaar qortuur ay ku sameeyaan mararka qaar waxaa weeyaan groupkan hadda oo kenya mish eh, kenya xaj mission qolyahan iyo eh, xamalooyinka iyo dadkan xajka mas-uulka ka ah si ay isula fahmaan waa dadka agga jooga xagga markaad haddii aad adiga systemkaada uu isku toosan yahay oo mukhaalafo dadkaada ay meesha ku haraynin oy ku dhuumanaynin mukhaalafo aadan gelin mararka qaar waxaa weeyaan black list yaa loo gelinaya oo nidaamkii looga talagela aadan khilaafin oo dadkaa dad isku aadan ay yihiin oo wixii lagaa baahnay lagaaga baahnay o dhan aad samayso markaas waxaa laga yaabaa in c v ga wax fiican lagu geliya o kuada fiican yihiin hala soo dhaweey haddii laakiin fawdo iyo isdhegarab isbarbaryaac iyo hadda soomaaliya o kale markay tagaan intaasoo calanay wataan waad aragteen ummadda kale hal calanay wataan ayaga waxaa weeyaan laalaanka <laughs> baad kuso darsamay may waa iska wataane hal alla loo ogoliy laakiin kan kale way wataan may way wataan tanlooyinkay suurina waad aragtay a ah, way wataan marka de kaas waa soomaali waa sax wa halka calam waa sax kan caamka laakiin marka tandhooyinka la taga ama mashaacirta la socda yaa qolo walba iska wataan koodii khaaska waad yaabiba afkumaad qabsani miiqa dawladood aad geli waa dad labaatan milyan oo haddana labaatan dawladood ama soddo dawladood inay samaystaan waayahay xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo ko iyo fartanaad waa xadيث صaحيixa qala الimam أخbarna cali بن xusein الdirhmi waa saduq qala xadaثana umaya ibn khaalid الأsdi waa saduq can shucba waa imaamka can yasaar baa idin qoran sayaar yay u qoranta sayaar soo ma axsanta adinkaa saxa yasaar ma waa sayaar sayaar abوlxakم alcanazi wa ya yasaar ma idin qor mis sayaar sayaara saxda sayaar u ahaa sayaar abulxakam alcanazi alwasiti waahiqa can shacbi waa caamil sharaxiil shacbi can curwata ibn mudaris qaal wuxuu yidhi curwa ataytu nabiya nabiga numi sal sl bijamcin musdalifa aan ugu imaaday faqultu waxaan ya rasul rasuulka allow inii aniga aqbaltu min jabali tayin niminka tayi la yidhahdo buurahoodii ayaan ka imaaday yani meesha ranka ay degnaayeen buurley meel ay degnaayeen qabiilkaas tayi la yidhahdo lam adac kama aanan tegin xablan buur yar ama buur eh, ballaarsan oo bacaad ka samaysan kama tegin ma arkaysaan hey xablan buur bacaad ka samaysan kama aanan tegin ilaa waqaftu calayha waan dul istaagay oo cibaada dul istaagay <laughs> eh, fahal min xajin xajmi ale buurta ad soo maraba ag istaagaya ah, cibaada faqala rasul ll sl slm warkii aad sheegay dhankiis lamaba eegin dhan kale lala aaday waa sidii ninkii nabigeenna weydiye alai slam maa yalbas اmuxrim qaal laa yalbas alqamiis wala اsaraawiil wala albaranis wala اlkhifaaf hakada dhankii uu rabay ma dhanka saxdaa lala aaday nabigeenna wuxuu yidhi man sallaa hadihi salaad salaada qofka tukada macana anaga nala tukada waqad waqafa walaal qad waqafa uu istaagay qabla dalika salaadan ka horana bicarafata carafa leylan habeen aw naharan ama maalin faqad tama xaju xajkiis waa tam noqday waqadaa tafatahu nusugiisi iyo cibaadadiisina wuu dhamaystirtay ayuu nabig sala allahu alay waslm xadis saddex kun iyo laba iyo afartanaad waa xadis saxiixa qala imam abarna ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waa hiqa qala xadaثana khalid bn xaad hujaymi can shucba waa imamki can cabdillaahi ibn abi safar alhamdani waa iqa qaala samictu shacbiy yaquul isagoo le xadaanii curwa ibn mudaris ibnu aws ibnu xaariثa ibnu la'm aلطa'i qaal wuxuu yidhi ataytu nabi nabig sl slam bijamcin musdelifa faqultu waxaan hal lii min xajin xaj miyaan leeyahay xajkayga waa side waa kii hore un xadiidkan oo muxuu ahaa siiqo kale lagu keenay faqala wuxuu yidhi man sallaa qofka tukada hadihi salaa salaadan macana oo waqafa hada almowqif makaana istaagaana istaaga xataa yufiida ilaa oo kasoo shumo waa carafe oo fa afaada qabla dalika maya oo waqafa istaaga hada mowqif mowqifkan aan taagannahay oo musdelife istaaga xataa yufiida ilaa oo ka shumo oo mina uu xaggii uu ka aado wa afaada ka soo shumay qabla dalika min carafaad ka imaaday oo soo maray leylan ow naharan habeen ama maalin faqad tama xaju xajisuu taam noqday waqadaa tafatahu cibaadadiisii iyo nusukiisana wuu dhammaystirtay wuu gutay saasuu nabig sal sl xadis saddex kun iyo saddex iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasr akhbarna camr cali fallaas qala xaddaثani yaxya ibn sacid alqaطaan can ismaaciil ibn abi khaalid wa hurmus alkuufi wa iqatu tabt qaala akhbaranii caamir ibn sharaxiil shacbi qaala akhbaranii curwa ibnu madaris aطaa'i radia allahu taala ardahu raxima jamiica ruwaat qala wuxuu yidhi curwa ataytu rasulah baan u imid sal slm faqultu waxaan yidhi ataytuka aan ku imada nabi allo min jabali ayil tayil buuraheedii aan kaaga imid aklaltu waxaan aad u soo daaliyey oon soo dhibaateeyey matayatii gaadiidkaan saarna oo meel dheer aan ka imaaday oo haddana meel baan istaagay waa geedihii waa buurihii bacaadka ag istaagay waa tacabta naftii naftaydina aad baan u dhibay maa baqiya soo ma harin min xablin buur bacaada oo balaaran ilaa waqaftu caleyh waan dul istaaga waa koraya oo dul istaagaya cibaadadu ka raadinaya fahal lii min xajin xaj miyaan leeya faqal wuxu yidhi man sallaa qofka tukada salaata alkhadaati salaadda aroortii oo fajarka ahawna halkan macanaa nala tukada waqad ataa walxaal qad ataa carafata carafana oo hadda kahora tagay qabla daalika faqad qadaa wuu gutay tafatahu nusugiisii cibaadadiis wuu gutay watama xajuu xajkiisuna taam noqday saasuu nabigeen yidhi sal slam marka carafa muhimadda ay leeda ayuu nabigeen cadayna sala allahu alay waslem iyo xilliga ay ku dhamaanayso oo salaada fajr intayna dilaacin ka hore in laga soo dhammaado markay dilaacdo khalaas xadiidka saddex kun iyo afar iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai akbarna camr al falas qala xaddathana yaxya bn sacid qadan qala xaddathana sufyan qala xaddathanii bukayr ibnu caطa leythi alkufi iqa weeye ninkaas qaala wuxuu yidhi samictu cabdaraxmaan ibnu yacmur d addayli ayaan waxaa weye ka maqlay almaki waa saxaabi jaliil ah radia allahu ta aa qaala inuu yidhi ninka la yihahda cabdiraxmaan ibnu yacmur shahidtu nabiya nabiga ayaan xaadiray oo la joogay bicarafata carafa wa ataahu dad baa u yimaadeen oo min najdin dhanka najdi najdi waxaa weeyaan eh, riyaad iyo dhankaas ayaa najdi la yidhahdaa ilaa ciraaq hataa najdiga waa geli fa amaruu waxay fareen rajula nin bay fareen inuu nabiga wax weydiiye fasa'alahu can اlxaji nabiga ayuu xajka wax ka weydiiyey nabi alla xajka nooga warran ayuu ku yidhi faqala wuxuu yidhi alxaju carafa alxaju xajka carafa weeyaan waxay la too tahay saydi fii jawfi اlfara damerfarowga gudihiisa waxaa ku sugan ugaar oo dhan yani haddii aad hal damerfarow dilato yani garnuug iyo waxaas iyo waa ka maarmaysaa wixi o dhan ba asagaa ku kuu koobi waaya marka haddii carafo aad gudata xajkaada wuu taam noqday man jaaءa qofki yimaada leylata jamcin habeenka musdelifa qabla salaad sub salaad subx ka hore faqad adraka xaj xajkiisa wuu haleelay ayaamu intaas waa laga baxay ayaamu minan ayaamaha mina alaaثatu ayaamin waa saddex maalmood markii maalinta manaadka laga bixiyo saddexda ka dambaysa waa saddex maalmood ayaamaha ka dambeeya oo lagu cibaadaysta man tacajala qofkii degdega fii yowmeyn laba maalmood oo laba habeen inta baryo labada maalmood dhagax tuurta markuu maalinta labaad dhagax tuurta kadibna iska galbado falaa ima caleyh dembi ma lahan waman taahara qof dib u dhaca oo waxaa weeyaan saddexi tobanaadkiina habeenkeeda barya maalinteedana dhagaxi tuurta falaa ima caleyh dembi ma lahan faman tacajala fii yowmeyni falaa ima caleyh waman taahara falaa ima caleyhi liman itaqa waa ayadda qur'aankeed uma ardafa rajula nin buu muxuu ahaa gadaal saaray nabigeena sal اllahu alayhi waali waslm fajacala kadibna wuxuu guda gelay yunaadi biha inuu dadki eh, yunaadi inuu ku dhaaqo biha kelimadaas fi dadku ku dhawaaqa nabigeena miyaa dhawaqa mise waa ninki waa ninki wax dhawaaqa sidaasaa muuqato wallahu aclam xadiis saddex kun iyo shan iyo afartanaad waa xadiis saxiixa maxamed ibn cali ibn xusein ibn cali bn abi aalibin ninka hore waa saduuq imaam faqiih kan dambana waa iqatun faadil qaala wuxuu yidhi atayna jaabir bn abdillahi ibn mid radia allahu tacala canhu ardah wacan abihi kadalika faxadaanaa wuxuu noo sheegay ana rasul sal sl qa rasulken inuu yidhi almusdelifatu musdelifa kulluhaa dhammaanteed mowqifun waa meel la istaago marka masaajidka agtiisa iyo masaajid gudihiisa iyo laazim maaha musdelifoo dhan waa mowqif carafoo dhan waa mowqif waan soo marnatay carafa baabu talbiyati talbiye ayuu baabkan u baabiya bilmusdelifati musdelifo oo labeyk allahuma labeyk lagu qaado oo talbiyada la wada markii la joogo musdelifa in ay mashruuc tahay ayuu baabkan u babiy xadidka saddex kun iyo lix iyo afartanaad waa xadis saxiixa qaala aimam nasaci abarna hanaad ibn sari abu sari waa tabt fii xadiidihi xadiidkiisa can abilaxs uu ka wariyey salaam ibn sulaym alxanafi iqatun mutqinin saaxibu xadiid markuu xadiidku ka wariyey can xusayn xusayn ibn cabdiraxmaan asulami weeyaan ثiqة تغyر xفظه في الآkhر عaن kaثيir wهو بن mdrك الأشجعي wa ثiqة عaن cabdالرحمaن بن يزيد النخعي cabdiرaحmaan بن يزيد بن qays النخعي weyaan wa ثiqة qaala wuxuu yidhi cabdiرحmaan qaala iبن mسcوud cbdالله بن sعوd wuxuu yidhi radي الlaه taعaلى عنه وarضاه wanaxnu anagana bijamcin musdalifi aan joogna samictu aladii kii ayaan ka maqlay unzilad lagu soo dejiy caleyhi korkiisa suuraة الbaqara suuraة الbaqara waa nabigeena aليه sl slam yquul isagoo leh fii hada الmakan booskan labayk allahuma labayk waa intee musdalife ayaa la joogaa marka musdalife marka la joogo weli way socotaa talbiyadii horena waxaan u sheegnay talbiyad inay lagu xidho ku dhammaanayso marka dhagaxa u horeeya oo qofka allahu akbar uu yihah dhagaxa u tuuro jamrat alcaqaba alkubra oo halka maalin maalinta toddoba jeer halka dhagax lagu dhufani bas markaas ayuu joojinaya talbiyada inta ka horeysa talbiyada ayuu wadayaa ayadaa ayaana u fadli badan baabu waqti ifaadati ifaadada iyo kasoo shuban kasoo shumitaanka iyo kasoo tegitaanka min jamci musdali laga soo tega xilligeeda ayuu baabkan u baab yahay xilliga caadiga oo in laga soo baxa loo baahan yahay oo wakti ikhtiyaarka caadiga ayuu baabkan u baab yahay xadidka saddex kun iyo toddobiy afartanaad waa xadis saxiixa qaala imam nas abarna qaala imam nasai alي ramat llah أخبرنا إسماعيل مسعود الجحdري قال xدثنا خالد بن حdر الجيمي قال xدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عمر بن عبد الله بن عبيد الهمداني السبيعي ثقة مكتر عابد اختلط في آخره عن عمر بن ميمون الأودي مخضرم مشهور ثقة عابد قال سمعته قال وxuu yihi سمعت waxaan ka mقلay يقول isagoo le شhahidtu waxaan xaadiray يقuل isagoo leh شhahidtu cمر cمر ayaan xaadiray can camr ibni maymuun qaala samictu yaquul qaaladaas marka hore waxaan u malaynaa abu isxaaq sabici inuu yahay samictu waxaan ka maqlay sayd cumar ayaan xaadiray bijamcin musdalifa ayaan la xaadiray fa wuxuu yidhi ina ahla jaahiliyati jaahiligii kaanuu waxay ahayn laa yufiiduuna kuwa aanan shubmin oonan musdelife ka tegin oon mina aadin xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxda ay ka soo baxda kow wayaquulun waxay dhihi jireen ashriq habiir kayma nuqiir nuqiirta waa ka maqanta riwayad kale ay ku sugan tahay ashriq habiir ay dhihi jireen buur tabiir la yidhahdo oo marka dhanka ay qoraxda ka soo baxaysa ku beegan ay waxay dhihi jireen habiirow qoraxda soo bixi habiirow qoraxda soo bixi kayma nuqiir si aan weerar u qaadno saasay dhihi jireen marka halkaas ay sugi jireen wa ina rasul rasulka al sl sl u khilaafay uma afaada nabiga wuxuu ka shubmay musdelifa qabla an tatluca الshams intaynay qoraxda soo bixin ka hore laakiin qoraxda ay soo dhowaatay intaas dikri alla ayuu waday laakiin markii carafo laga tega iyada waa qoraxda markay soo baxda ayuu nabigeena ka tagay salى اllahu عalayhi waalihi wasalam ya laga tega carafa marka marki markii mine laga tega axsanta marka carafo loo tega wa marka mine laga tegi o carafo la aadi taas weyaan sagaalaadka cafwan jazakum اllah khayr baab الruksa ruksa ayuu baabkan u baabiyay lidacafati dadka dacafada ah oo daciifka an yusalluu inay ku tukadaan yowma nahri maalinta muxuu aha gowraca asubxa salaa sobi minan dadka tabarta daran inay mino dhexda iskaga tukadaan oo musdalifo ayna sugin in loo ruqsay ayuu baabkan u baabiya maalinta tobanaadka ah xadiid saddex kun iyo sideed iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai akhbarna moxamed ibn cabdillahi ibn cabdilxakam almisri waa hiqa can ashhab ibn cabdilcaziiz alqaysi alcaamiri hiqatun faqiih ana daawuud ibn cabdiraxman alcatar waa hiqatun xadathum wuxuu warramay ana cumar an camar ibn dinaar ana camar ibn dinaar wa iqatun tabt xadata wuxuu sheegay ana caطa ibn abi rabax xadata inuu sheegay anahu caطa samica inuu ka maqla ibna cabaas cabdulahi bn cabaas radia allahu taala anuma yqul isagoo le arsalanii rasul rasulkan ayaa idiri sal slm fii dacafati ahli reerkiisa kooda tabardarna fasalayna waxaan tukanay asubx sala biminan mina ayaan ku tukanay waramina aljamrata dhagaxna aan tuuranay marka hawsha in lasii qabsado oo ilaa dhagax tuurka iyo hawlaha lasii aado meelahana ah, laga barbaarinaya halkaana ka barbaarinaya waaya xadiidka saddex kun iyo sagaal iyo afartanaad waa xadis saxiixa qaala alimam nasr abarna moxamed ibn aadam wasaduuq ibnu sulayman weeyaan qaala xadaثna cabduraxiim ibnu sulayman alkinaani wa iqatu lahu tasaaniif can cubaydillaah ibni cumar alcumari wa iqatu tabt can cabdiraxmaan ibn qaasim ibn abi bakr sidiq wa iqa can abihi abis alqaasim ibn abi bakr sidiq wa iqatu faqiih can umi اlmuminiin caaishata radia allahu taala ardaha qaalat waxay tir umuna caaisha wadidtu waxaan jeclaan lahay anii aniga istaadantu inaan fasax weydiista rasuul allah rasulka sal slm kama istaadanad say fasax u weydiisata sayda fa ilfajra salaad fajr waxay ku tukat biminan ayay ku tukatay qabla an yaatiya annaas dadka intayn imaanin ka hore wa kaanat sawdatu sawda waxay ahayd imra'atan haweeney haqiilatan culus habitatan tallaabo gaaban oo socodkeed uu gaaban yahay faistaadanat rasulla nabiga ala ka fasax weydiisaday faadini laha wa idmi inay sii hormarta fa ilfajra biminan bay ku tukatay waramat way dhagax tuuratay qabla an yaatiya annaas dadka inta imaanin ka hor mesha iska cidla ayay tuuratay sidaa weeyaan kow xadiidka saddex kun iyo kontonaad waa xadiid صaxiixa qala imam abarna mxamed ibnu slmة اmuraadi wa iqaة tabt qala ambana ibn qasim cabdiرaحman bn qasim cutqi wa iqa qala xadaثanii malik ibnu anas ibn abd alhijra an yaxya bn saciid الqaطaan may alanصari weeyaan can aطa bn abi rabax ana mawla ana mawlan mid ay xureeyeen ama ay xureysay liasma bint abi bakr sidiq ay xureysay magaciis waxa la yidhi abdullahi ibn kaysaan in la yihahda ibnu xajar ayaa ku sheegay akhbara wuxuu sheegay martabana darajana kuma sheegin akhbara wuxuu sheegay qaala wuxuu yidhi ji'tu maca asmaa binta abibakr sidiiq ayaan muxuu ahaa la imid minan biqalasin xilli humamaaw ah humamaaw iyo humamaag saa og taqaanaan ashiray qalaska iyo markii mugdiga uu salaada fajir weli mugdigu u dambe annaga waxaan humamaaw humamaaw humamaagna daal humayna amaaladana ya humaag humamaag maan humaag tamaam humaag wa humamaagna waxaa weeyaan madowgi madowgi weliba xoogan alcumuum waa una waa isku dhowna aad uma kala fogin waaya jitu waxaan imid yuu leeyahay ninka la yidhaahdo cabdullahi bn kaysaan waa asma ay xoraysay jitu bcasma binti abi bakr sidiiq minan ayaa nimid bikalasin xilli humaag aho weli aad mugdiga dambeeyo faqultu waxaan laha waxaan ku yidhi laqad ji'naa minan bikalas xilli humaag aan mina imaadnay oy qoraxda soo dhowaanin faqaalat waxay tidhi qad kunnaa waxaan ahanay nasnacu haada arrinkaa kuu sameeyan maca man duula jirkii huwa isagaba khayrun minka adikaa khayr badan yani nabigeenna oo nool ayaan saan samayn jirnay waa dacafadii dabcan xadiidka saddex kun iyo ko iyo kontonaad waa xadid صaxiixa qala imam nas abarna mxamed bn slmt اmuraadi qala xadaثna cbdiرaحman ibn qasim alctaqi wa iqa qala xadaثanii malik can hisham bn curwat can abihi qala wuxuu yihi su'ila usama bn zayd ayaa la weydiiyey xibu rasul lah sl sl min xubihi wa ana jaalisun maca noo la fadhiyo kayfa sideeba kaana rasul rasulka al sl slm yasiiru fii xaajat اlwadaac mid u socda suu ahaa mid u socda xiina daaca xilligii uu soo dhaqaaqay qaala wuxuu yidhi kaana waaa yasiru yusayiru mid socsiiye naaqatahu heshiisu caadi u socsiiye faidaa wajada fajwatan meel yara bannaan hadduu helo oon ciriir laheenna nasa wuu dadejin jiray nabigeena sala allahu alayhi waali waslm sii dayn jiray xadii saddex kun iyo laba iyo konton od xadii saxiixa qaala alimam nas akhbarna cubaydillahi bn saciid asarksi wa iqatun suniy ma'muun qaala xadaana yaxya ibn saciid alqaطaan can ibni jurayj qaala akhbarnii abu zubayr maxamed bn muslim bn tadrus can abi macbad naafid almadani wa abu macbadkan naafid almadani waa iqa can cabdillahi ibni cabaas ibn cabdilmualib ibn cami nebi sal slm wa can ilfadl ibn cabaas ibn cabdilmualib ibn cami nebi sal slem kilaahumaa waxaa weeyaan waa nabiga ilma adeertiis weeyaan radia allahu tacaala canhum jamiican qaala wuxuu yidhi fadl iyo fadli ayaa wuxuu yidhi yani cabdullahi bin cabas wuxuu ka warna walaalkiis qaala wuxuu yidhi fadli qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal sl nas dadka wuxuu ku yidhi linnaas dadka wuxuu ku yidhi xiina goortii dafacuu ay soo dhaqaaqeen cashiyata carafat carafa galabteedii waqadaata jamcin iyo aroortii musdelifa labada jeer wuxuu ku yidhi galabtii ay soo caraabayeen ay ka soo caraabayeen meesha la yidhahdo carafa iyo subaxdii ay kalahayeen o ay ka kalahayeen mina mina ma ahan musdelifa labada jeer wuxuu yidhi calaykum waxaad laasimtaan bisakiinati xasilooni wahuwa nabigan kaafun uu celini naaqatu hashiisin intuu xere ku xiro saa uu celini xataa idaa dakhala goortu u galay minan fahabaa wuu degey xiina goortii habata muxasiran ayuu degey qaala wuxuu yidhi calaykum bixasa alkhadf calaykum waxaad laasimtaan ood aruursataan bixasa alkhadfi dhagaxa fiintaalka amaba farganka alladii kaas yurmaa bihi lagu tuura aljamarata dhagaxa qaala wa qaala wuxuu yidhi raawigii qaala nabiy nabig aa sal slm yushiiru yushiiru biyadihidan waa raawigi ayaa ku daray wa qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu nabigeenna wuxuu yidhi sal slm yushiiru biyaddi isagoo gacantiisa weliba ku ishaari kamaa yakhdifu linsaan qofka siduu u fiintaal tuura ama uu u fargan tuura sidaas oo kale waxaa weya dhagaxaas eh, ha looga tuuro meesha la yihahdo yani fargan ahaan u tuura ma aha ee dhagaxaas noocaas oo fargan ahaan loo isticmaala ka isticmaal ayuu nabigu kala jeeda sala allah al slm ama ay xaalad u muuqataa wallahu aclam baab liidaac dadejin la dadejiyo fii waadi muxasir waadiga muxasir loo yaqaana waxaa weeyaan gaaladii abraha uu watay meesha lagu go'doomi oo lagu halligay inay tahay culimmada sheegaan wallaahu aclam xadiid saddex kun iyo saddex iyo kontonaad waa xadiid saxiixun bima bacdahu akhbarna ibraahim ibn moxamed ataymi waa hiqa qaala xadaثana yaxya ibn saciid alqaطaan can sufyaan athawri can abi zubayr can jaabir cabdillahi ana nebiy nabigana sal slm awdac wuu dedejiyey fii waadi maasar muxasir waadiga isaga ah markuu maray deg ayuu waadiga hantaq ahaan ayuu saas u gudbay xadiid saddex kun iyo afar iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala imam akhbarna ibrahim bn haruun البلخي وصدوق قال حدثنا حاتم بن اسماعيل المدني وصدوق صحيح الكتاب قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أبيهس ومحمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب قال وحير دخلنا وانقلنا على جابر وقلنا ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقلت عن أخبرني إيقورم عن حجة النبي نبي حجة إيقورم صلى الله عليه وسلم فقال وحير إن الرسول رسولك صلى الله عليه وسلم دفع من المزدلفة مزدلفة أيوة كرقاقي qabla an taluca ashamsu qoraxda in dhalin ka hor lakin ay aad u soo dhowaatay wa ardafa alfadla fadlina waxaa weeyaan gadaal ayuu saaray ibn cabaas xataa aataa muxasiran meesha muxasir loo yaqaano waadiga iloo ka imaado faxaraka qaliilan in yar ayuu dhaqaajiyey yani wuu yara boobsiiyey uma salaka wuxuu maray aariiqa alwusطa dariiqa bartamaha ah allatii ariiqaasoo tuqrijika kaa soo saaraysa ama kugu soo saaraysa cala aljamrati اlkubraa dhagaxa jibrat kubra loo yaqaano waa ariiqo jiri jiray laakiin miyaa jira maanta wixii laamiya la wada saarayo wax hadda ariiqada la tilmaama mid hadda ka jir lama arka weyaan xataa ata aljamrata ilaa jamrat alcaqaba uu ka imaado allatii taaso cinda shajarati geedka agtii ku taalla maanta jabro geedku ag yaallaa jirta waxaas mar hor alaxaaqay faramaa bisabci xasayaatin muxalushaahidka waxaa weeyaan saddexda jamra tan koobaad oo dhanka mino xaggeed xigta amaba qorax kasooba xaggeed xigta kasoo tag tan labaad kasoo tag tan saddexaad waa marka mid laga sheekayna oo cinda shajar uu leeyahy oo u dambayso agga xaramka xigto ama maka xigto farama bisabci xasayaatin saddex bisabci xasayaatin todoba qaruura ama dhagaxo yaryar ayuu ku tuuray yukabiru allah akbar ayuu lahay nabigeena sal slm maca kuli xasaatin qaruurax kastaba ama dhagax kastaba oo minha iyada ka mid ah xasa khadf waa dhagaxa fintaalka oo kale ama farganka rama wuxuu ka tuuray nabigeen sal sl min baطl waadi waadiga uurkiisa ayuu ka tuuray waadiga ayaa ag maray marka waadigii gudihiisii ayuu ka tuuray lakin hadda waadi wax ma jiraan wax dhanba mutleel iyo adduun ayaa la saaray waa wixii dhanba waa la hagaajiyey waa yahay baabu talbiya labayk allahuma labayk in la yidhaahdo fi sayri xilliga la socdo ilaa dhagax laga tuuro ayuu baabkan ogaabay xadidka saddex kun iyo konton iyo shanaad waa xadid saxiixa qaala alimam nasaai akhbarna moxamed ibn sacdata waa saduuq can sufyaan ibn cuyayna can ibn xabiib albasri weeyaan waa iqa can cabdilmelik ibn cabdilcaziiz ibnu jurayj cabdilcaziz ibnu jurayj ayuu waa iska soo gaabsaday lakin waa cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibnu jurayj waa iqatun habtun yursil waydalis ah, waa cabdilmelik ibn abi sulayman wa maysarat alcarzami wa saduqun lahu awham can ataa bin abi rabax rabax ibn cabaasin radi allahu taala anhuma can alfadl ibn cabaas radi allahu taala anhuma anahu alfadl kaana waxaad radiifa annebiy nabiga ayuu gadaal gaadiid kala saarnaa falam yazal amazun yulabi inuu talbiyeysa xataa rama jamrata ilaa jamrat alcaqaba alkubra uu nabigeena ka tuuray sala allahu alayhi waali wasalam waaya xadiidka saddex kun iyo lix iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai abarna moxamed bashaar wabundaar can cabdiraxman almahdi waa imaamkii qaala xaddaثna sufyaan ibnu xabiib albasri waa iqa can saciid ibni jubayr can ibni cabaasi radi allahu ta anuma ana rasul rasul ka sl sl labaa talbiyada ayuu la yimid xataa rama aljamrata ilaa jamrati alcaqaba uu ka tuuray sala allahu alayh waali wasalam baabu iltiqaati alxasa quruuraxa in la uruursada باب التقاط الحصى قرورحة إن أرور صده ومحوها قفك مركو جمرة آذا قرور حيس قوته يباب كانوا بابي حديثك سدح كون إتضبي كنت نادو حديث صحيحة قال الإمام النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي واثقة قال حدثنا ابن علية إسماعيل بن علية ويان واثقة حافظ قال حدثنا عوف ابن أبي جميلة الهجري العبدي واثقة رمي بالقدر والتشيع لبدا عذر يا لغو شيغي قال حدثنا زياد ابن حسين الحنظلي واثقة يرسل عن أبي العالية رفيع أما رفيع wa iqatu kair lisaan qaala qaala ibnu cabas wuxu yh radi allahu tacala anhuma qaala lii rasu rasulka wuxu yih sal slm hadaat alcaqabati aroortii dhagaxa jamrat alcaqaba alkubra la tuurinaya wuxuu igu yidhi waa tobanaadki subaxdii ahayd wa huwa calaa raaxilati gaadiidki uu saaran yahay haati kaali qli dhagax iisoo ururi falaqadtu lahu xasayaatan qarooxyo ayaana soo aruuriyey hunna ayagana xasal khadfi fiintaalka ama farganka dhagaxiisa oo kale ah falamaa goortay wadactuhunna aan saaray bi fii yadii gacantiisa qaala wuxuu yidhi nabigana sal slm biamhaali haaulaa war kuwaanoo kale war kuwaanoo kale yani urmuu bimili hada wa riwaayo kale saas cadaynaysa yani kuwan weyn iyo kuwa yaryar oon waxba la arkayn haka dhigan kuwan dhexdhexaadka waxaa weeyaan ku tuura oo isticmaala ayuu nabig sal slm wa iyaakum waxaa iska ilaalisaan walguluwa iyo kuxaadgudubka fi diini diinta kuwa kabaha tuura iyo quluw ilahay ku dhacan shaki ma lahan maxaa yeele amarka nabigeenna waxaa weeyaan midla xasa alkhadf sidaa weeyaan fa inamaa in kale maan ahlaka waxaa haligay oo baabi'iyey man kaana qablakum cid idinka horraysa alguluwu kuxaadgudub iyo ku talax tag fi diini diinta lagu talax tag oo diintii la talaalo oo laga si laga dheereeyaba siyaad bara waxaa loo dhihi jiray dad buu dilay kuwa markaasaa maxa u dishay markaasaa wuxuu yidhi kacankay ka dheereeyeen kacaanka ay ka dheereeyeen baabun min ayna yaltaqit اlxasa quruuraha qof xag ka soo qaadani quruuraha hadda aad tuuraysa xageed ka soo qaadaysaa waa ka warnoo iman doona xadis saddex kun iyo sideedii kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamuna sacdin akhbarna cubaydullah ibnu saciida aha asaraqsi miya soo asaga ma qaala xadaثana yaxya bn saciid alqaطaan can bni jurayj qaala akhbarnii abu zubayr can abi macbad naafid almadani waa iqa can cabd illaah ibn cabaas radi allahu ta an fadl ibn cabaas qala wuxu yidhi fadl ibn cabaas qaala rasul rasulka wuxu sl sl nas dadka wuxuu ku yidhi xiina goortii rafacuu ay kaceen dafacuu mi ahaa dafacuu ay dhaqaaqeen cashiyata carafata galabtii carafa iyo waqadaad jamcin iyo aroortii musdelifa calaykum bisakiina war sakiina laazim iyo xasilooni wa huwa nabigana kaafun uu celcelini naaqatahu hashiisii xataa idaa dakhala minan goortu mina soo galay fahabata wuu degay xiina goortii habata uu degay muxasaran qaala wuxuu yidhi calaykum bixasa lkhadfi dhagaxa waxaa weeyaan intaalka ama arganka laaima aladii kaasu turma bihi jamra jamrada lagu tuuri qaala wuxuu yidhi raawigii wanabiyu nabigana sal sl yushiru biyadii gacantiisa ayuu ku ishaaraya kamaa yakhdifu linsaan qof waxaa weeyaan fiintaal tuura oo kale ayuu nabigeena waryaa waxaad soo qaadataa dhagxaanta oo waxaa weeyaan buurta lagu tuuraa saas ayuu le marka wuu ishaaraya nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam nacam ma fiicna ay leeyihin culamada way arrintayda ma jecla ma jecla ma jecla adigon mino dhexdeeda iyo eh, waxyaabaha hadda ilahay fadligiisa markaad teendhada joogta haddii aad meesha teendhada inta saa u yar rogtay aad sidaa tirahda oo caradaas saa u tirahda intaad u baahantay ka ziyaadad ka heli halkaas gacanta saa tiri oo dhagxa meeshaan hadda la simayba gudaha waxaa ugu jira qururax aad u badan aniga inta badan teendhada baan iska rogo intaas saa iskaga rogtaan ayar aan <laughs> kala kala soo baxa eh. may wax la soo celi ma laha meesha dhagax waaba ka batay wax la soo celila ma laha eh, dhagax addunkuu ka batayba meesha dhan ba waa dhagax baad aragtay yani dhagaxa iyo carada yaa badan meeshaas dhagaxa badan waaba dhagax ba bagaraan ku darayna iska iska dulqaata insha allah waa waxaa weeyaan saakayaan waad ogeydeen aan ka gaabinay baabu qadri xasal arami qadarka dhagaxa wax lagu tuura ayuu baabkan u baabay xadiidka saddex kun iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiid saxiixa قال الإمام علي رحمة الله أخبرنا عبيد, عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف بن أبي جميلة وثقة رمي بالقدر قال حدثنا زياد بن حسين الحنظلي وثقة يرسل عن أبي العالية أبي العالية وثقة ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة aroortii dhagaxa jamrat alcaqaba la tuurinaya wahuwa waaqifun isagoo ku taagan calaa raaxilati gaadiidkiisa haati keen ulqud ulqud isoo qaad dhagxaanta isoo isoo gurbi waa isoo qaad falaqadtu lahu xasayaatan qururax ayaan u aruuriyey huna ayagana xasa alkhadfi fiintaalka dhagxaantiisa ah fawadacahuna fii yaddi gacantiisa nabigeena saaray sal slm wajacala wuxuu kadagla yaquulu bihinna inuu ku sameeyo fii yaddi gacantiisa wawasafa yaxya wuxuu sifeeyey taxriikahuna dhaqaajintiisa fii yaddi gacantiisa kudhex dhaqaajinay amaba saas lahay amaba siduu yani gacanta ugu dhex wareejinay kadibna wuxuu ku khatimay nabigeena sal slm biamhaali haaulaa dhagxaantan yaryar oo fiintaalka ama farganka loo isticmaala jamrada ku tuurta baabu rukuubi koritaan la koro aljimaari buuraha iyo waistidlaac almuxrim iyo qofka muxrimka ah in waxaa weeyaan la ilaaliyo ayuu baabkan u baab yahay baabu rukuub ila aljimaar wastidlaal cafwan baabu rukuubi ila aljimaar dhan kalaan la aadnayba tafsiirkii la rabay tafsiiraan inaan saarnay cafwan baabu rukuubi in gaadiid la koro ila aljimaar markii buuraha la tuurana inaan la lugeynin oo gaadiid haddii meelo mara la arkaa la kori kara ayuu baabkan u baab yahay ee wastidlaal almuxrim qofka muxrimka in loo haray ama uu har dalbo oo dallad iyo wax la mid ah lagu haray ayuu baabkan u baab yahay xadiidka saddex kun iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala imam qaala imam nasa aleh raxmat akhbaranii camr ibnu hishaam aljazari waa iqa qaala xadaثana moxamed ibn slmt almuraadi waa iqatun tabt can abi cabdالraxim khalid ibn yaziid aljazri wa iqa can zayd ibn abi unaysa aljazri wa iqat lahu afraad can yaxya ibn اlxusayn albajali wa iqa can jadatii awoodiis ayadiis dhah um xusayn binti isxaaq alaxmasiya weeyaan waa saxaabiya jaliil radi allahu ta ardaha qaalat waxay tihi um xusayn xajajtu waan xajiyey fii xajati nabi nabig xaj sal slm fara'aytu bilaalan baan arkay yaquudu isagoo muxuu ah hogaamini bikhitaami raaxilati hashiisa hogaankeeda farأytu waxaan arkay bilaala yaquudu isagoo kaxayni bikhiطaami raaxilatii hashiisa hogaankeeda ama sankaa laga geliya amaba waxaa weeyaan ha loo qamisa wa usaamaةu bni زaydi raaficu calayhi hawbahu maradiis mxuu aha kor ugu qaaday yudiluhu min alxari kuleylka ayuu uga haraynaya wahuwa nabigan muxrimun oo muxrim yahay xataa rama jamrat alcaqaba ilaa uu ka tuurtay jamrat alcaqaba uma khaطaba annaas iuu khudbeeyey faxamid allah waana caleyhi allaweyne ayuu mahdi waana ammaanay wadakara qowla kaiira hadal badan oo waxaa weeyaan khayr ah iyo wacdina wuu sheegay nabigana sal slm iyo axkaamka kooban saddex kun iyo kow iyo lixdanaad xadiiska ah waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai abarna asxab ibrahim qaala ambana wakic qaala xaddatana ayman ibnu naabil alxabashi waa saduq can qudama qudaama ibni cabdilaahi alkilaabi waa saxaabi jaliila radia allahu ta arda qal wuxu raytu rasul lah arka sal slm yarmi isagoo tuuri jamrat alcaqabata buurta jamrat alcaqaba buurta jamrat alcaqaba loo yaqaan alkubra yowma anaxri calaa naaqatin hal oo lahu isaga uu leeyahay sahbaa ee gaafan amaba cadaan iyo casaan isku jira uu midibkeeda yahay laa darba garac ma jirin oo waxa la ulayna oo la kala celina ma jirin walaa tarda qof la burinaana ma jirin walaa ilayka ilayka war iska jir iska jir ka lex ka lex taahar ma jirin marka ayada yaa lagu yara forgada mataqaana waxaa lagu forgada dadka madaxda marka ayada joog madaxda ayaa waxaa weeyaan wa aragteen de wey wey wey <laughs> ya marka ma jirin wax la garaacayo waa yani kulli nabigeena sal sl iyo saxaabada iyo kulli waa wada hal nooc ay wada ahayeen weyaan isbedel ma jirin xadيث سدح kun iyo laba iyo لحdanaad wa xadيث صحيixa qala الimaم نس أخبرna cمر بن فلس وثقة xافظ qala xadثna يحيى بن سعيد القطان qala أنbاna بن jurayج qala أخبرني أبو زبير أنه سمع وxuu ka mqلay jابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهma يقول isagoo le رأيtu رasuل ه صل ل سلم yrmي isagoo tuuri الجمرةa جمرة الcقبة وهuوa calىa bacيri rtigiis isagoo saaran وahuوa isagana يquل uu leeyahay yaa أيuهa الناas wardadow khudوu manaasikaكم camalkiina iyo waxaa wey cibaadadiina xajka ku aadan iga qaato fa innii aniga ama qaato oo iga fahma oo waxaan samaynaa fiiriya fa innii aniga laa adri ma ogi lacallii waxaa aan mudanahay laa axuju inaan soo xajinin bacda caami caami sanadkaygan kadib haada ekanna waana dhacday oo nabigeena sal slm xajkaas wuxuu noqday xajat alwadaac ayuu noqday baabu waqti rami jamrat alcaqaba jamrat alcaqaba xilliga la tuura yowma naxr maalinta hilb eh, muxuu ahaa gowraca ayuu baabkan u baabiyay hilib gowraca ah saddex kun iyo saddex iyo laatanaad xadiiska ah waa xadiis saxiixa qaala imaamu nasr cali raxmat akhbarna moxamed ibn yaxya ibnu ayub ibn ibrahim athaqafi wa hiqatu xaafid almarwasi welibisi ah qaala anbana cabdullahi ibnu idriis alawdi wa hiqat faqihu caabid can ibni jurayj can abi zubayr can jabir bn abdillah radi allahu ta qala jabir bn abdillahi rama rasulah nabiga al wuxuu turi aljamra jamrat alcaqabata alkubra yowma annaxri duxan barqinka ayuu nabigeena tuuray sal slm waramaa bada bacda yowma anaxri yowma naxri ayaamiin ka dambeeyey oo kow iyo tobanaadka iyo laba tobanaad saddex iyo tobanaad wuxuu tuurtay ida zaalat الshamsu xilliga qoraxda ay zuusho oo duhurka xilligiisa la gaaro weeyaan baabu nahyi ibliskra ayuu baabkan u baab yahay can ramyi jamrat alcaqabati qabla طuluuci fajr ashamsi qoraxda aan soo bixin ka hore in jamrat alcaqaba la tuurtay reebidkarabi baabkan baabay xadiidka saddex kun iyo afar iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nas caleyh raxmatullah akhbarna moxamed ibn cabdillahi bn yaziid almuqri waa hiqa qaala xaddatana sufyaan ibn cuyeyna can sufyaan athawri laba sufyaan oo kale warinaysa weyaan can salamata ibni kahayl alxadrami waa hiqatun yatashayac can xasan ibn cabdillaahi alcuraniy aye hiqa miya ibn cabaas radi allahu ta anuma qala wuxu yihi bacatnaa rasulla nabigaal ayaa na diray bacaanaa waxaa na diray rasul rasulka sal sl ayaana diray uqaylamata bani cabdilmualib wiilashii iyo ilmihii reer bani cabdilmualib calaa xumuraatin dameera yaryar ayuuna saaray dameera ayuuna saaray yaldaxu wuxuu saa u dharbaaxayey si khafiifa ah, saas ugu dhufanayay afkaadanaa boodayahanaga wayaquul wuxuu dhihi jiray ubay niya ubay niya wiila shaygiyow laa tarmuu ha tuuranayna jamrat alcaqaba xataa taluca ashamsu ilaa qoraxda ay ka soo baxdo lix saacqada tuuranaad arkaysa hadda saddex kun iyo lix boqol iyo shan iyo lixdanaad saddex kun iyo shan iyo lixdanaad xadiidka ah waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai akhbarna maxamuud ibn khaylaan almarwazi waa iqa qala xaddatna bashir ibn sari alafu hayaa loo yaqaana iqatun mutqin qaala xaddatana sufyaan thawri can xabiib ibn abi haabit الأسدي واثقة فقيه جليل عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نبي نبينا صلى الله عليه وسلم قدم وxuu hormary أهله reerkiisii وأمرهم وxuu faray ألا يرموا الجمرة جمرada inayna tuuranin xaتىa تطلع الشمس قرaxda iلay ka dhalato baaب الرخصة una dambeya cشhرka إن شاء الله تبارك وتعالى xadيiثkan iyo baabkan baaب الرخصة في ذلika arrinkaas in loo رخصeeyo في النiساء dumarkii ayuu baabkan baabay xadيiثka سدdex kun iyo لح iy لحdanaad wa xadيث ضعيف الإسناaدa أخبرna cمر بن علي فلاس قال xadثna عبدالعلى بن عبدالعلى الqرشي واثقة qaala xadaثna cabdullah ibn cabdiraxmaan aطaa'ifi waa saduuqun yukhti wayahim can caطaa ibn abi rabax qala wuxuu yidhi xadaثatnii caaishata ayay waran bint طalxa ibna cubaydillaah waa iqa can khaalatiha baryarteed caaisha umi اlmu'miniin radia allahu taala ardaha ana rasuul lahi sala allahu alay slam amara wuxuu faray ixdaa nisaa'ihi haweenkiis mid ka mid a an tanfira inay tagto oy dhaqaaqdo min jamcin musdelifa leylata jamcin habeenka musdelifa inay habeennimo ka tagto ayuu faray oo u idmay fatatiya ay tagta jamrat alcaqaba oo fatarmiiha ay kadibna tuurata aw tusbixa ay waabariisato fii manziliha manziliha gurigeeda iskaga waabariisato iyo meesha ay degtay wa kaana caطaaun caطaaran wuxuu ahaa yafcaluhu mid arrinkaas sameeya xataa maata ilaa ka geeriyooda xadiidka laakin waa daciif laakiin arrinka isaga aad baa lagu camal falaa oo dadku ay ku camal falaan hada wallahu aclam w salى اllah wslm calى cabdi rasuuli mustafaa